بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا وثاني كوني أنت حق صرفا كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة مصاب مفعولا له المصدر إن أوان تعليلا كجد شكرا ودين وهو بما يعمل فيه متحد waqtan wa faacilan wain sharun fuqid majruuru bilxarfi walaysa yamtanic maca shuruudika lizuhdin daa qanic waqalla an yasxabaha almujaradu waalcaksu fii masxuubihi alwaanshadu la aqcudu ljumna cani ilhijaa'i walow tawaala zumaru lacdaa'i wa minhu masdarkii caamilkii waajibnima loo xadfeeyey ayuu ka mid yahay maa masder yadcuunahu yusamuunahu ay ku magacaabayaan mu'akidan mid adkaynaya linafsihi naftiisa adkaynayo ow hayrihi ama heyrkii ayuu adkaynaya falmubtadaa kan hore naxwu lahu calaya alfun curfan weeye wathaani ka labaadna kabnii anta xaqan weeye sirfan waxaan ku soo jirnay masaadir caamilkooda waajibnimo loo xadfayo laba qayb ayaan u qaybinnay caamilka masdarka uu naa'ibka ka yahay ee la xadfaye waajibnimada loo xadfayo caamil dalabiya inuu yahay iyo caamil khabariya inuu yahay labadaa ayaan u qaybinnay caamil dalabi ee haddii uu yahay dalabina waxaa loo jeedaa amar iyo nahyi duca iyo istifhaam tawbiikhi ah afartaa miduun haddii uu noqdo masdarkana uu naa'ib ka yahay ficliga ku hadalkii caamilka xadafkii waajib weeye waxaana la shardinayaa masdarka mufrad munakare waa inuu noqdaa caamilan lafdiina waa inuu leeyahay taa qayb bay ahayd qaybta labaadna waxay ahayd caamilka masdarka naa'ibka uu ka yahay ee meesha laga xadfay khabari inuu yahay khabarigaa laba u qaybsamayey samaac iyo qiyaas samaaciisu waa iska fara badan yahay waa masaadir masbuuca kahura isticmaaluhaa wa dallat ilqaraa'inu calaa caamiliha ahlmaxduuf masaadir ay yidhaahdaan carab wixii laga maqlay ayaa loogu gaabsani la qiyaasan maayo masaadirta ee eh, caamil khabari ah ka naa'iba isla markaana qiyaaska afar mawdic bay dhacaan baa nidhi afartii mawdic laba mawdic ayuu musanifka soo sheegay masderka tafsiiru caaqibatin haddii uu tusinayo caaqibadana caaqibatu jumlatin ay tahay jumladana ay hormarto saddexdaa sharti haddii la helo masderka caamilkiisa in la xadfo waajib mowdic labaaduu musanifka soo sheegay waxay ahayd masdarka caamilka uu naa'ibka ka yahay haddii uu khabar yahay mubtadaha khabarka uu ka yahayna isbudaat uu noqdo masdarkana mukarar waa inuu yahay ama maxsuur waa inuu noqdaa shuruuda haddii la helo saddexdaa shardi mowdic labaadoo masdarka caamilkii waajibnima loo xadfayay ahayd mowdac saddexaad ayuu halka sheegayaa masdarun mu'akidun linafsihi aw hayrihi masder ay u yaqaanaan weeye masdarka mu'akidu linafsihi aw gayrihi ay u yaqaanaan waxa weeye masdarka mu'akid weeyaanoo jumlu adkaynaya jumlada uu adkaynayana caamilkiisi kuma jiro oo jumladan uu adkaynayo masdarka jumlo ficli ee caamilkii ku camalfili lahaayee masderka la lafdiga ama la macnaha ahaa kuma jiro waa yahay macnahan masderka uu wadaana macnihii jumlada oo kelia ah wey jumlada hal macnay faa'iidaynaysay macnihii ay jumlada faa'iidaynaysay kelia ayuu masderka caddayni isla markaana caamil masderka la lafdiga ama la macne kuma jiro jumlada la masderka masdernimo marka uu ku nasbisan yahay mafcuul mudaarnima caamilka ku camalfalaya waa inuu la lafdi noqda ama la macno noqda macaamil la lafdi ama la macne kuma jiro jumlada masderka ku camalfalo jumladana eh, <clears throat> waxay ku caddahay masderka macnihii macno kale ma ixtimaalayso masderka mu'akidun linafsihi bay u yaqaanaa miaalkaad ku garani miaalka musanifka uu miaaliyey lizaydin calaya alfun curfan baati ictiraafan lizaydin calaya zayd dushayda wuxuu ku leeyahay alfun kun hadalkan lizaydin calaya alfun jumla mubtada iyo khabar iska saaran weeye macnaha jumlada ay faa'iidaynina waa iqraar inaad qiran hayso zayd inuu kun kugu leeyahay lizaydin calaya alfun iqraar waxaan ahayn ixtimaali mayso zayd kun buu igu leeyahay hadalkaa iqraar waxaan ahayn ma aqbalayo yacni waan iska ciyaaraya iyo si kalean ula jeeday lagaa yeeli maayo hadhow dacwo haddii ay noqoto adaa qirtay khalaas wey waa lagugu xukumay hadalkii ahaa lizaydin calaya alfun macnihii uu faa'iideeyo iqraarta ahayd ayuu ictiraafan faa'iidey curfan yani masderka ictiraafa masderkiisi weeyaano xadaf ayaa ku dhacay ictiraafan yani waan qiranayaa weeye ictiraaf ictiraafan masderkan macnaha uu faa'iidaynayo iqraarta ihi jumlada macnaheedii ay ku caddayd weeye macno kalena jumlada baayna ixtimaalaynin masderka mu'akidu linafsihi baa la yidhahdaa naftiisuu adkaynaya waxay u jeedaan jumladan mu'akidka uu yahay ee uu adkaynayo macnaha masderkay ku caddahay macno kale aqbali mayso kaa muakidun linafsihi bay u yaqaanaan muakidun ligayrihi baa yimid jumlada uu adkaynayo masderka laba macnay muxtamal ku tahay macnaha masderka muxtamal bay ku tahay macno kalena jumlada way aqbali karta sida anta ibnii oo kale anta adigu ibnii wiilkaygii baa tahay lafdigani wuxuu ku cad yahay wiilkaagii adigu aad dhashay inuu yahay waxaase muxtamal noqon karaya wiilkaagii inuusan ahaynee aad u waddo hadalka majaas baad ku wadaayo wiilkaygii baad iila mid tahay xagga naxariista iyo dabacsanaanta iyo sida aad ii hadalmaqli marka la eego wiilkaygii oo kalaad tahay nin yahowni sidaa inaad u jeeddana way dhici karta waayahay anta ibni xaqan marka la yidhaahdo masdarka jumlada labadii macnay ixtimaalaysa mid ka mida ayuu ka saarayaa mid buuna ku caddayni macnihii majaasiga ahaayee wiilkaygiioo yaad iila mid tahayda uu jumlada ixtibaalaysa ayuu meesha ka saaray wuxuuna ku caddaynayaa jumlada in loo wado wiil xaqiiqa ah masdarkaana mu'akidun ligayrihi bay u yaqaanaan ligayrihina waxay ugu bixiyeen jumladan uu adkaynayo masdarka laba macnay ixtimaalaysa macnihiisa iyo macno heyr ah macnihii heyrku ka saaray macnihiisuuna ku caddeeyey sidaa ayay u jeedaan waka wa minhu masdarkii caamilkii waajibnimo loo xadfeeyey ayuu ka mid yahay maa masdar yadcuunahu dacaada oo bimacnaa sama loo isticmaalo laba mafcuulu bihi bay nasbisaa iyo maa tadcuu falahu asmaau lxusnaadi oo kale wey minhu waxaa ka mida maa masdar yadcuunahu yusamuunahu ay ku magacaabayaan mu'akidan mid adkaynaya linafsihi naftiisu adkaynaya jumlada ka horeeye uu adkaynayo ayaan masdarka mooye macno kale aan ixtimaalaynin aw gayrihii ama geyrkii ayuu adkaynayaa jumlada masderka macnihii iyo macno kale labada way ixtimaali falmubtada'u kan hore mu'akidu linafsihi buu u jeedaa naxwun lahu lizaydin zayd waxaa u sugnaaday calaya dushayda waxaa ugu sugnaaday afun kun curfan qiritaan ayaan qirani hadalkaasi curfan waxaa nasbinayaa caamil waajibnimo loo xadfay actarifu ictiraafun buu ahaan lahaa caamilka in la xadfana waxaa keenaya masderka waa muakid jumlada horuna adkaynaya jumlada uu adkaynayana macnihiisa macna aan ahayn aqbali mayso muakidu linafsihi wacdan calayhi xaqan qur'aanka waa ku badan tahay in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum amwaalahum biana lahum ljanna yuqaatiluuna fii sabiili fayaqtuluuna wayuqtu wacdan calayhi xaqan wacdan iyo xaqan laba masdaro muakidun linafsihi awi waayo hadalkaa rabbi uu sheegay subxaanahu wa tacaala ballanqaad waxaan ahayn aqbali maayo xaqnimo iyo runnimo waxaan ahaynna aqbali maayo waakidun linafsihi buu masdarka noqonaya caamilkiisana waajibnimuu u xadfanya waaani kan labaad muwaakidun ligayrihi kabnii wiilkaygii ayaa tahay anta adiga hadalkaa wuxuu ixtimaalayaa wiilkii aan dhalay ayaa tahay waxaa kaloo suuroobi karta wiilkii aan dhalaad iila mid tahay inuu ujeedo xaqan markuu yidhaahdo macnihii labaadee ahaa wiilkii aandhalaad iila mid tahay ayuu meesha ka saaray master ee anta adiga ibnii wiilkaygii baa tahay xaqan axuqu waan sugi xaqan sugitaan ayaan hadalkaa sugiyo wiilkaygii dhabta ayaa tahay sirfan ee khaalis oo weliba berax aan lahayn kadaaka duu tashbiihi bacda jumla kaliibukan bukaaa daati cudla kadaaka masaadirtaa caamilkooda waajibnimo loo xadfeeyey ayuu la mid yahay dutashbiihi masdar tashbiih u saaxiiba bacda jumlatin jumlo gadaasheedana tashbiih u saaxiiba kallii bukan bukaa'a daati cudlatin weeye mawdica afraadee masdarka caamilkiisiioo khabari ah waajibnimo loo xadfayo masdar lix shardi laga heli weeye lixda shardi masdarka tashbiih waa inuu tusiyaa shardi weeye laba shay oo laisku shabbahaya waa inuu tusiyaa waa shardi shardi labaad xuduud waa inuu tusiyaa wax gadaal ka yimid waa inuu yahay shardi labaad weeye shardi saddexaad jumlada ka hormartay caamil ku camalfali karaa waa inuusan ku jirin masderkaasi waa shardi saddexaad shardi afraad jumlada waa inuu ku dhex jiraa masderka faacilkiisii shardi sharaad jumlada ee <clears throat> macnihii masderka shardigii laad macnihii masderka waa inay wadata jumlada lixdaa shardi ayaa loo shardinay aan ku celiyo masderka tashbiih waa inuu tusiyaa shardi weeye shardi labaad masderka xuduud iyo wax gadaal ka yimid waa inuu yahay oo xuduud waa inuu tusiyaa shardi labaad wey shardi saddexaad jumlada lagala hormaray masderka caamil ku camalfali kara masderka waa inuusan ku jirin shardi afraad masdarka ee faacilkiisa waa inuu ku jiraa jumlada shardi sharaad masdarka macnihiisa waa inuu jumlada ku jiraa shantaa shardi shardi lixaadaa jira malaynaya adigoo shuruuda ayaa loo shardinaya waa yahay masdarnimada qolaha shardi ka dhigaya laakiin aan laga dhigin ayaa fiican masdarka tashbiih waa inuu tusiyaa miaalka musanifka u fiirso lii bukan bukaa daati cudla bukaada weeye masderka la nasbinaya caamilkiisana waajibnimo loo xadfay abkii bukaaa daati cudlu ahaan lahaa masderka tashbiih buu tusinayaayo oohintaada ayaa waxaad ku shabihihay islaanta oohinteeda waa kow tashbiih buu tusiye xuduudna wuu tusinayaayo dee oohinta mid soo jirta ma aha haddaad oyni hayse ee weligaa ma aadan oyni jirin xuduudkaana wuu tusinayaa jumla lagala hormaray jumladaasina masdarka wax ku camalfali kara kuma jiro shardigii saddexaadna waa lahaya jumlada waxaa ku jira masdarka faacilkii faacilkiisa ku jira waxaa weeye cidda masdarka samayni cidda masdarka samaysa ee faacilka u ah magac ay leedahay ama damiir ay leedahay ayaa wuxuu ku jiraa jumlada bukaaa daati cudla cidda oyni waakee mutakallimka wey ruuxa hadlayo lii yada ku jirtana mutakalimkay ku dhici marka faacilka masderka jumlada ku jira sida ayaa loo jeeda macnaha masderkana wuu ku jiraayo bukaa oohintani lii bukantii hore ayay jumladaasi ku jirta bukanta oohin bay ahaa iyaduba shuruudaa marka la helo masderka caamilkiisa waajibnimo in la xadfo waa haddii la nasbiyo in la nasbiyaa laazim maaha markani in la rafciyaa bannaan oo lii bukan bukanta mubtadaa laga bedelo ama mubtada loo qadaro ama khabar loo qadaro waxaasaa bannaan haddiise la nasbiyo caamilka nasbinaya waajibnimaa loo xadfay sidaa ayuu u jeedaa kadaaka kaa waxaa la mid ee eh, eh, du tashbiihi tashbiih masder u saaxiiba bacda jumlatin jumlo gadaasheedana tashbiih u saaxiiba ama du tashbiihi tashbiih mid u saaxiiba tashbiiha oo bacda jumlatin jumlo gadaasheed ku sugnaaday wadaalika kallii aniga ayuu ii sugnaaday bukan oohin ayaa ii sugan bukaa daati cudlatin islaam guurka laga meermeeriyey oohinteedoo kale ayaa ii sugan oo ka bukaa'i daati cudlatin tashbiih buu u jeedaa cadligana la yidhaahdaa islaamta in guurka loo diido ninkay guursan lahayd loo diido nin kalena aan loo haynin waxyaabaha weliga uu ku weli baxay ka mid tahay almafcuulu lahu yusabu mafcuulan lahu lmasdaru in abaana tacliilan kaju shugran wadin wahuwa bimaa yacmalu fiihi mutaxid waqtan wa faacilan wain shartun fuqid fajruuhu bilxarfi walaysa yamtanix maca shuruudika lizuhdi daa qanic yunsabu waa la nasbini mafcuulan lahu xaal magaca lagu magacaabayo almasdaru masder ayaa la nasbini in abaana waa haddii uu muujiyo tacliilan cillo waa haddii uu muujiyo wadaalika kajud weeye daaqniyo shukran liajli shukrin wadin dayn bixi wa huwa masderka mutaxidun mid la keliyoobayo weeye bimaa waxa yacmalu ku camalfalay fiihi masderka ku camalfalay ayuu la keliyoobi waqtan min jihati waqti iyo wa faacilan min jihati faacil wain fuqida shardun shardi haddii la waayo fuqida haddii la waayo fajruuru jarhu masdarkii bilxarfi xaraf ku jar walaysa jarku ma aha yamtanicu mid mancoon maca shuruudi shuruuda maceeda ma mancoona wadaalika kallisuhdi daa qanic weeye halkanna mafaaciishii uu tirinayay musanifka shan bay ahaayeen laba masdar ayaan ka soo baxnay mafcuulun bihi iyo mafcuulun mutlaq mafcuulkii saddexaad ayuu halka ka bilaabaya almafcuulu lahu almafcuulu lijlihi almafcuulu minhu almafcuulu min ajlihi magacyadaasoo idil ayaa la yidhaahdaa mafcuulun liajlihi waa ismi tusinayo sababka ficliga loo sameeyey cillada iyo sababka ficliga loo sameeyey ismiga tusinayaa mafcuulun lahu la yidhaahdaa ismigaasi mansuub weeyaanoo mansuubaatul asmaa ayuu ka mid yahay waa la nasbini bishuruudin hamsa ow sita lix shardi ama toddoba shardi haddii la helo lixda shardi shardiga u hore kow cillo waa in uu tusiyaa ismiga shardi labaad masder waa inuu yahay shardi saddexaad masderka iyo caamilka ku camalfalayaa isku qof waa inay yihiin isku faacil waa inay yihiin shardiga afraad masderka iyo caamilka ku camalfalaya isku waqti waa inay dhacaan shardiga shanaad qalbi waa inuu yahay oo qalbiga waa inuu ka soo fulaa shardi lixaad ayaa lagu daraa qolana waa laga kaaftoomi karaa ay leeyihiin shardiga lixaad waxa weeye masdarka iyo caamilka isku macno waa inayan ahayn isku macno haddii ay noqdaan mafcuul mudlaq uu noqonaya lixdaa shardi ayaa loo shardin masdarnima shardi weeye tacliilna shardi weeyaanoo cillo waa inuu faa'iideeyaa caamilka iyo masdarka isku faacil waa inay yihiin isku waqtina waa inay yihiin qalbi waa inuu yahay oo qalbiga waa inuu ka soo fulo xibnaha wax lagu samaynaya waa inuusan ahayn ee masdarka iyo caamilka isku macno waa inayanay lixdaa shardi marka la helo ismigii mafcuulun liajlihi waa la nasbini caamilka ka hormaray ayaana nasbini waa yahay nasbuhu nasbuhuma waajibah may waajib maaha jaa'is wey soo shuruudii kulmistay xarfuljar in lagu jaraa bannaan xarfu tacliil in lagu jaraa bannaan soo shuruudii idil wada haysto shuruudda qaar ka mid ah haddii la waayo qaarka la waaye u fiirsani tacliil haddii la waayo cilanimada haddii la waayo heellaam lagu jaray iyo sheekadaa ma taalle ma meesha waa imaani maayo cillase haddii aan laga waayinin ee shuruudii kale la waayo masdarnimaa laga waayey isku faacilnimaa laga waayey isku waqti baa laga waayey shuruudii kale haddii la waayo tacliilla uu faa'iidaynayo ismiga xarfu tacliil ayaa lagu jari xarfu tacliilkana laam iyo ba iyo min iyo calaa iyo waxyaabahaas weeye xuruufkata tacliil ka faa'iidayso ayaa lagu jari shuruuda haddii laga waayo tacliil mooye shuruuda kale sidaa ayuu ujeedaa warka yuusabu waa la nasbini almasdaru masdar ayaa la nasbini mafcuulan lahu xaal mafcuulu lahu ay musaman bihada lismi buu ujeedaa magacan xaal lagu magacaabayo mafcuulu lahu in abaana waa haddii uu muujiyo tacliilan cillo waa haddii uu muujiyo waa shardigii hore wadaalika kaju deeq weeye niyahowni shukran liajli shukrin kumahadin alla aad ku mahadini darteeda u deeqo dadka wax u sii wadin deen bixi shukran weeye tacliilkii baa xadfan ama wadin khuduucoo khushuuc niyahowni ama wadin diya bixi shukran liajli shukrin wa huwa masdarka cillada faa'iideeyey mutaxidun mid keliyoobayo weeye bimaa shay ayuu la keliyoobi yacmalu ku camalfalay fiihi dhexdii caamilka ku camalfalu la keliyoobi waqtan min jihati waqti iyo wa faacilan min jihati faacil wain fuqida sharun shardi haddii la waayo fuqida la waayo fajruuru jarhu ismigii cilada faa'iideeyey bilxarfi xaraf ku jar xarfu tacliil ku jar walaysa jarku ma aha layse ismigeeda wuxuu u noqonay ujruuru ficlu amarka masdarkii walaysa jarku ma aha yamtanicu mid mancoon maca shuruudi shuruuda manceeda ma mancoona wadaalika ka lizuhdi daa ninkani qanica wuu qanaaco qaatay lizuhdin zaahidnimo darteeda ayuu u qanaaco qaatay zuhdan inuu yidhaahdaa bannaanay wa qalla an yasxabaha almujaradu waalcaksu fi masxuubi al waanshadu la aqcudu ljumna can ilhayjaa'i walow tawaala zumaru lacdaay fajruurhu bilxarfi walaysa yamtanic boqolkii saddexaada ku jooga ee waqalla an yasxabaha mujaradu boqolkii afraada ka bilowday waqalla waxaa yar an yasxaba inuu la saaxibo haa xarfu tacliilka inuu la saaxibo almujaradu kii la jariday walcagsu dabagedina wuu yaryahay fii masxuubi alal mid lala saaxibiye wa anshaduu waxay ku gabyeen laa aqcudu ljubna cani ilhayjaa'i walow tawaala zumalu lacdaa'i ayay ku gabyeen yacni wuxuu leeyahay walaysa yamtanic maca shuruudi ka lizuhdin daaqanin shuruuda haddii uu kulmisto mafcuulun liajlihi xarfu tacliil in lagu jaraa ma mancuuna waa bannaantay in lagu jaro waa yahay shuruudii mar haddii uu kulmisto xarfu tacliil in lagu jaro inaan lagu jaray midkee fiican saddex qeyb ayuu u qaybsamay mafcuulun liajlihi munawan inuu yahay masxuubu al inuu yahay mudaaf inuu yahay saddexda qeyb ayuu u qaybsamay saddexda qeyb labuu ka hadlay musanifka munawan inuu yahay masxuubu al inuu yahay mudaaf inuu yahay saddexdaa qeyb weeye waayahay mudaafka mooye labada kalu ka hadlay isagu masxuubu al haddii uu yahaye al uu wato xarfu tacliil in lagu jaraa fiican in la nasbiyana waa laga fiican yahay miaal aan ku siiyo darabtu ibnii tadiiban baa tiri atadiiba darabtu ibnii atadiiba litadiibi inaad tidhaahdaa fiican oo laam aad ku jarto atadiiba inaad nasbiso waa laga fiican yahay wayna bannaan <clears throat> munawan haddii uu yahayna in la nasbiyaa fiican darabtu ibnii ta'diiban ayaa fiican oo darabtu ibnii lita'diibin bay ka fiican tahay labadaa musanifka ka hadlay hadduu mudaaf yahay ka warran hadduu mudaaf yahay in xarfu tacliil lagu jaro iyo inaan la jarin mustawiil amrayn wey labada waa siman yihin cala sawaayay ku siman yihin wayastawi lamraani fi lmudaafi bilaa taradudin walaa khilaafin baa la yidhaahdaa yastawi amraani labada amar way siman yihiin filmudaafi mudaafkay ku siman yihiin bilaa taradudin walaa khilaaf taradud iyo khilaaf midna iyadoo uusan jirin <coughs> waqalla waxaa yaraaday an yasxaba inuu la saaxibo haa xarfu tacliil inuu la saaxibo almujaradu kii la jarado aliidaafa midna aan wadanin xarfu tacliil inuu la saaxibo xarfu tacliil lagu jaraa waa yar tahay waalcagsu dabagedi baa yar fii masxuubi alalbid lala saaxiibiyey kii al lala saaxiibiye xarfu tacliil inaan lala saaxibinin ayaa yar in lala saaxiibiyaa badan wa anshadu laa aqcudu ljumna can ilhayjaai baydkan ibnu maaliga ma leh nin buu ka soo qaatay yacni gabay hore ayuu ka soo qaatay gabaygaasi mafcuulu liajlihiga ku jira islamarkaana al la geliyey xarfu tacliilla aan lagu jarin way yar tahay sidaa ayuu u jeedaa waxay ku gabiyeen laa fariisan maayo aljumna liajli ljumni fulaynimo darteeda u fariisan maayo can ilhijaay isticaana la yidhahdaa sidan oo kale yacnii bayd nin kale leeyahay ama shatri nin kale leeyahay inaad gabaygaadi ku dhex darsato isla markaana aad caddayso nin kale inuu leeyahay oo adigu aadan lahayn waa anshaduudan oo kale isticaana la yidhaahdaa haddaadan caddaynin sariiqaa la yidhahdaa tuugaad noqoni <laughs> weye wasariqaatu cindahum qisbaani khafiyatu jaliyatu faani ay ahayd waakhdu shaacirin kalaaman sabaqa huwa aladii yadcuunahu bisariqa kalaam shaacir kale uu lahaa inaad soo qaadato sariqa waayo tuugnimo waayo waakhdu shaacirin kalaaman sabaqa huwa aladii yadcuunahu bisariqa ladii yadcuunahu bisariqa wa kullu maa qurina fi albaabi ucaadati falaysa min dalbaab waxaa jira aadamka inay ka gabyaan ama ka hadlaan la yaqaano ninaad ammaanay haysa geesinimaad ku ammaantay nin waa hore nin kale geesinimo ku ammaanay kuma dhihi karo anaad iga soo qaadatay oo saariq baatay kuma dhihi karo maxaa dhacay he caadi ahaan wax laga hadlo weeye arrinkaa ee gabaygaada inuu qaato weeye waxa la diidan yahay marka sariqadaa haddana sidii qaybsami oo wasariqaatu cindahum qismaani khafiyatun jaliyatu mid khafiya mid jeliya waxaana ugu xun intixaal qaybka la yidhaahdo intixaal nin shaacire gabaygiisii aadan waxba ka bedelin aad soo qaadatay sidiisi inaad adiga tirisan oo iska dhigi sayid maxamed gabadyadiisaa dabada nooga martay markaas waxaad nin gabayaa nooga iska dhigi adigii inaad tirisay hee qaatay gacanta lagaa goynaha tuugad noqotay waayahay waxaa jiraa naskhi wax la yidhaahdo gabaygii waxaad ka bedeshay alfaadda laakiin siduu u gabya ninka lafteedii baad u gabyahays xogaa lafdi lafdi baad yar bedbedelihays taalafta sariiqo kale waa tuugle tahay waxaa rabaa gabay adigoo aad keentay inaad keentay marka ibnu maaligani isticaanuu samaynayaaye sariiqamuxuu ahaa xun ma aha wa way gabyeen laa aqcudu anigu fadhiisan maayo aljubna liajliljubni fulaynimo darteeda u fadhiisan maayo can canilhijaa'i dagaalka ka fadhiisan maayo walow tawaalad haba israacraacdo zumarul acdaa'i cadowga jabeecooyinkiisaba ha israacraacayni yacnii xataa haddii ciidamo badan cadowga ay keenaan anigu dagaalka waa gelaya fulaynimo darteed inaan uga fadhiisto dagaalkana dhici mayso sidaa ayuu u jeedaa laa aqcudu fadhiisan maayo aljubna liajli ljubni fulaynimo darteedoo ka fadhiisan maayo can ilhejaa'i xarba ka fadhiisan maayo walow tawaalat haba israacraacdo zumarul acdaa'i cadowga jameecooyinkii maxalushaahidkana waxa weeye aljubnada mafcuulun liajlihi ah islamarkaana al uu geliyey yuusan xarfu tacliil ku jarina wuu nasbiyey waa sidii laga badnaa wallahu aclam sala allah wslam subxaanaka allahuma